بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث ninkii xadiidkii dalba aadaabta laga rabo inuu ay u tawafurto yaa laga hadlaya masaaishan kulligeed waa isku wada dhow dahay waa midii shalay aan soo wada sheegnay oo kale weya laakiin hadda ninkan waa ninkii daalibka ahaa yatalaqa alcilma mubaasharatan marka maxaa laga rabaa wixii ninkii hore laga rabo ikhlaaskii iyo ilaahay dartiis cilmiga inuu la jeeda waa laga rabaa laakiin waxyaalaha muhiimka oo in lays ogeysiye ay tahay ardaygii waxaa laga rabaa markii inuu wax barana oo uu rabo bacda ixdaar niya inuu nin saaxibu amal inuu yahay harka marka ugu horeyso oo himadiisa caali ay tahay ee aaminsan cilmigan inuu baro karo hadduu wakti ku bixiyo laakiin hadaabaad aaminsan tahay waxaan maba baran kartid laakiin ku quuso hadday kaa tahay ninkaas cilmi weyn baran maayo marka horta waa hima caaliya ah dadkaas caalimiinta ama siiradooda laga sheegaya waa dad bani aadamnimada adig kula wadaagsada waay ah. juhdi un bay ku dheer yihiin nuqdada koobaad taas waay ah. nuqtada labaad amalkaas waa inuu raacsan yahay ficil oo juhdi ah liannahu hadee nin kasta hadda uu iska jecel yahay cilmi inuu baran lahaa qur-aan inuu xifdin lahaa intaasoo abyaad wuu jecel yahay laakin waxaa lagu kala baxay jacaylkaas in la tarjumo oo qofkii habeen iyo maalin uu dadaal ku bixiyo waa nuqto laisku khilaafsan yahay dadka ay ku kala tagaan taasu in badan baa kitaabka markii la bilaabay imaanayo niyadooda maasha allah laba maalmo darsiga markuu dhigo uu isiga tagayaa markaas waxba ninkaas keeni maayo nuqtada saddexaad waa manhajiye inuu leeyahay ninkii ardayga ah manhajiye macnaheeda waxa weeyaan cilmigii waa awdiya haddii aad tiraahdo jamiicuhaa mar waada raadinaya maanta waxa weeyaan fi naxwi bukra fi sarfi lyowm fi lxadiid qadan fi tafsir bacd yowm fi lfiq waxaale wixii o dhan waa wada qaadanaya man alaba lkula faatahu lkulu sida ma imaan doonta man alaba alcilma jumlata faatahu jumlatan yaa kugu dhacayso marka waa inay manhajiye jirtaa oo funuunta aad kala hormarisaa oo midba ilaa wakti aad ku bixisaa waa muhim jiddan weyaan markii mutuunta haddana la akrinayo ama ama ama ama fanigaas oo kale fanigaas waxa weyaan shuruuc mutawalaat xawaashi iyo usuulow leeyahay haddaadan usuulka xoogga saarin ma ima an taxfadahaa wa ima an tutqinahaa usuushaad xoogga saaraysaa markaa kadib aad wixii kaloo shuruuc ama aada raacsinaysa man lam yutqin اlusuula xurima alwusuul baa la yihahda haddaadan usuusha marka hore itqaan ku samaynin ee marka hore aaba ka bilowdid mudawalaadkii xawaashidii ictiraadaad iyo aada keentid wax faa-ida a ah markaa ninkii maran mahay khulaasatu lqowl ninkii ardayga waxa weeyaan fii zaman taxsiil inuu hamigiisa haddana soo gaabiyo wayajcaluhu fi lcilmi haddii adig maanta intaasoo inteena ay ku daaran tahay mashruuc tijaari a waa kugu jira mashruuc zawaaja kugu jiro safar kala ilaa oroba aada rabtaa marka tinkaas laa yaslux hada kulh waxaa la rabaa fatradan adiga qof bani aadan a tahay waxaa la yihahdaa shay kasta maalinkiisa o anta ibnu yawmika maanta waxaa la rabaa inaad tarkiiskaada dhan aada saarta meeshaas haddaad maanta darsi akrisid caawan a wax kale ku fikirti waxba keeni maysi waxba keeni maysi waxa weyaan balab waxaa laga yaabaa inaa qofkii caafimaadkiisa wax u dhimo wabitaali waxa weyaan ninka ardayga an yajmaca fikrahu calaa طalab اlcilmi wa taxsiilihi umuurta kalena ilahay inuu u dhaafo duruuf bani aadam duruuftiisa ma soo aruurto marka inta aada cilmiga joogto anta aryax waqalbuka aطyab nin kastaba yabxath can الsacaada laakin sacaadada waa la waayo ilaa fi ma yurdi اllah tabaaraka wataعala man camila صaalixا min dakri aw unha wahuwa muؤmin falanuxiyanahu xayaatan ayiba caalamka ugu lacag badan oo sida jaban adawla thani fi liqtisaad a la yihahda akharu duwali intixaaran halaaثiin ilaa arbaciin alf sana waaxidiga intixaaray marka waxaa la ogaaya wax anaga hadda aan ugurmanayno oan leenahay yaa idin gaarsiiyo laysa min maslaxatina inaan sidaas iska noolaano oo qofkii sidii uu nebiga sheegay man kaana cindahu quutu yawmihi wa kaana aamina fi sirbihi kaanamaa xiizad lahu dunya bixadafiiriha intaa yara dadka dhaafta cumrigaaga waxaa weya intay gaari karaa hadday adduunyada o dhan ku dhaafta lan taksara shay idaa xasalta calaa mardaati illahi tacaala marka hadafkaas inuu ninka uu weyn yaha la rabaa khuraasadaas baabkan oo kale aadaab aalib ilcilmi kutub badana laga alifay lakin min akhir اkutub wahuwa ajmacuha waafyaduha wa ariiqatuhu jayida kitaab xilyat aalib اlcilmi للعلاamة بkر أbي زayd kitاab qayim jidا رaحmat الlahi عalيh ina in ardayga u fiiriy waxa loogaga baahan yahay shay jayd jidا ayb marka waa iska dul maraynaa inta kale inshaء الlah wax dhib hadda weyn kuma jiraan lakin nin kastaba amiru nafsihi wqad indaraja طرف minhu fi ضمn ma تqdma musanifka wuu le qad indaraja wuxuu dhex galay طarfu minhu ay min hada اlbaab fi dimni ma taqadama baabkii naga soo horeeyo oo ninkii muxadidka ay aadaabtii laga rabay ahay qaar kamid eh baabkan xaggaasuu galay buu yiri indiraaj bimacnaa dukuul marka fa awalu maa calayhi aalibka waxaa laga rabo waxaa ugu horeeya waxaa weeyaan taxqiiqu likhlaasi inuu ikhlaaskii uu xaqiijiyo bimacnaa an yukhlisa anniyata lilahi tacaala ayib wاlxadar inuu ka digtoonaado min an yatakhidahu cilmigii inuu ka yeeshto wuslatan ku gaarid ilaa shayin uu ku gaarayo oo min alaqraad اdunya cilmigaan markuu barana wuxuu leeyahay sidii dadka ay ku ixtiraamaan sida adiga mufti lagaaga dhigo sida eh, waxaa shaqadaas lagugu ogolaado hadafkiisaba waxa weyaan an yatakida alcilma jisran ilى اcbur ilى maqaasidihi asiga hadafka umaba ah baynamaa cilmiga waxaa loogu bartaa inaad ilaahay carshigiisa uziyaadisa inamaa yaksha اllaha min cibaadihi alculamaa marka laleeyahay cilmigu kulamaa tacalamta yuurituka khashyata min allah liannahu min khilaalihi tatacaraf maa yuriidu llahu wamaa yubgidhu intaas hadafka laga leeyahay intaas weyaan walidalika hadduu hadafkaas gudan waayo saaxibkiisa waxa weeyaan yacuudu caleyhi bilweylaan haddii cilmigii ilaahay raalinimadiisi cabsidii u ku gaarsiin waayo waxba uu soo kordhina dhib aan ahayn ma jiro waanad ku dhibtoonta taxsiilkiisi waxa weeyaan wax oo adka faa'iidaysidna ma laha marka qofkii markastaba inuu jaanibkaas milacsado waxaan kale iska gaabiyaa la rabo ayb warawinaa can xamaad bni slma radi allahu canhu anahu qaala man طalba alxadiiثa ligayr اllahi mukira bihi man alba alxadiida ninkii dalbo ligayr illahi ilaahayna aan ula jeedin mukira bihi waa la makriya oo dhibaa ku dhacay laysa hada xadiid man alba alcilma asharciya ligayr illahi sawan kaana fi tafsir aw fi lfiqi aw fi lcaqiida aw fi fi ayi shay waruwina can sufyaan thawri radia allahu canhu qaala ma aclamu camala huwa afdal min alb alxadiidi liman araada allaha bihi aima waa kalaamkooda o dhan waxa weyaan hum qudwa maa aclamu camalan ma ogi huwa afdalu ka wanaagsan oo ka fadli badan min alab اlxadiid liman araada allaha bihi ninkii ilaahay dartiis ula jeedo camal la qabo lahay oo ka fiican taxsiir eh, alxadiid ma jiro waruwinaa naxwuhu can ibn mubaarak radi allahu canhu wa min aqrab lwujuhi wejiyaasha kan waxaa ugu dhow fi islaaxi niyati fiihi inay niyada la hagaajiyo ma ruwina can abi camrin ismaaciil bn nujayd anahu sa'la abaa jacfarin axmed bni xamdan wa kaana cabdayni saalixayni faqaala lahu biayi niyatin aktub alxadiid tilmiid yasalu shaykahu xadiikaan rabaa inaan qora niyada aan ku qora maxay tahay yani maxaa layga rabaa markaasuu ri faqaala xamdan wuxuu ri alastum tarawna ana cinda dikri saalixiina tanazlu raxma qaala nacam qaala farasuul llahi rasu saalixiin waxa weeyaan adinka alastum tarawna miyaadan arkaynin boore oo macnaha maadan ictiqaadanaynin ana cinda dikri saalixiin tanazalu raxma raxmadi inay soo degeyso qaala nacam buuri hadalkaas hadda waxaa weyaan hadalkeed yatanaaqaluhu asalaf wa awal man usnida ilayhi qawla kamaa rawaahu abu naciim fi xilyat lwliyaa سفيان بن عيينة قال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة marka waa ahar weeyaan qaala farasuulu الlahi sal الlaه عalيه wasalam raأsu الصاalixiin marka raxmada soo degitaankeeda waxa weeyaan markii aada dadkaas saalixiinta iyo cilmigaas aada la fadhiisatay raxmadii ilaahay inay soo degto ilaahay tawfiiqda ku waafajiyo oo niyadii ku hagaajiyo oo wixii aad ka cabsanaysay oo ahayd inxiraafki inuu ilaahay kaa badbaadiyo ulajeedada intaas markaasuu uri walyasأl الlah tabaaraka wataعaalى التaysiira والتأyiida والتawfiiqa والtasdiida yani intaasoo adoonka ilaahay weydiisana isku macno dhow yihiin ilahay inuu kuu fudeyo cilmigi an ta'yiida ilaahay inuu ku ku ayido oo jihaadaada والtawfiiq ilahay inuu ku waafajiyo watasdiid ilahay inuu ku toosiyo oo jidka dhabta uu kugu to sadidu waqaaribu walyaأkud nafsahu ardaygii waxaa laga rabaa بالأkلاaq الزakiyati akhlaaqda wanaagsan iyo wاlaadaab الmardiya inuu qaato nin arday haddaad aragti وفي bidaayati طلب dhahayo kan waxa weyaan suno waayo kanna waxa weyaan waajibka un baan ka ihtimaameyna ninka markuu طaalibu cilmi yahay kul maa rugiba fiihi inuu wada qaataan rabo asiga dadka kale ha yihaahdaan shaygan waajib miya mase sunna waay ken eh, mustaxab miya ma ah adiga waxaa la rabaa an taakuda biacaali makaarim inaad qaadato fi kuli shay qima aada noqota qadr اlistiaaca wixii tabartaada ay kaa reebto markaa kadib oo la yihahdo waxaan ka tegay sunna waa ha noqoto laakin adiga waxaa lagaa rabaa inaad marka hore jumlatan lana hadihi min alma'muuraat walma'muuraat mucdamuhaa matluubaat sharcan ma yaraahu اimaam hada anahu mustaxab qad yaraahu gayruhu waajiban marka fi tafaasiil hadaad geshid waxba keeni mayso qiil iyo saana la yiri iyo qowl ba waxaan naska inaad qabsatay lagaa rabaa kadib khali tarakus lgayr ligayrik ayb faqad ruwina can abi caasim الnabil qaala man طalba hada الxadiid faqad طalba aclى umuur الdiin fayajibu an yakuna khayra الnaas kalaam jamiil jida ninkii xadiidkan dalba buu ri faqad alaba wuxuu dalbay aclىa umuur الdiin umuur dunya ma ah diinta umuurteetan ugu sareysa lannahu tashriici weya waxaa la yihahdaa xataa in alqur'aana axwaj ilى الsunati minha ilى اlqur'an alqur'aan yadul calى اxtijaaji alاxtijaaj bsuna wawujubi طaacati bimtihalihaa guud ahaan lakin الqur'an bakmali yaxtaaj ilى الsuna fi الtafsir wالtabyiin wالtaqyiid wاlاktiصaas wailى gayri dalik walidalika qaala bacduhm ina الsunata qaadiyaة calى kitaab الlah markaasuu imaam axmed wuxuu ri ani kuma dhiiranayo qaadiya inan iraa lakinaha tufasir tubayin marka waa cilmiga oo mufasir lishariica weyaan waxyaalaha aniga murugta igu dhaliya waxaa kamid ah markaan kutub sunan aan akrinayo axaadiid masaa-il badan oo mansuusa fi laxaadiidi saxiixa yaaba weligeed bay soo marin baan arkaya lijahli fi lwaqti nafsihi kutub furuuca oo haddana xawaashi iyo wax dhanaan soo akrina masaa-il kale oo ijtihaadaat alculamaa inaan wax ka aqaanaa laga yaabo tii nebiga uu caddeey maba isoo marinba marka aslan waxay ahayd an nabda bima huwa mansuus fi lkitaabi wa fi sunna wixii naga dhiman markaas aan culamadii sharaxoodi iyo ijtihaadaadkoodii aan ku dhamaystirano laakin axaadiid badanoo markaan akrinayaba maba soo marinbo marka waxaad dareemaysaa dalabkiina fi khalal inuu ku jiro nasal allah tawfiiq ayib marka wuxuu leeyay faqad talaba aclى umuur diin fayajibu marka waxaa waajiba maadaama wax weyn in uu dalbay an yakuna khayra annaas ninkaa tilmiidkaa waxuu raadina maqaamkooda inuu soo gaaraa la rabaa maadaama anta tashtaqil bxadiidi rasuuli illahi inaad adigana dadka dadka ugu fiican aad tahay maadaama culumti culumti ugu fiican aad aada dalbayso ayib wa fi sini aladi yustaxabu fihi libtidaa sanadka ay wa fi sini aladi sanadkao yustaxabu fihi libtidaa inuu bilaabo la suneeyo bisamaaci lxadiidi iyo wa bikitbatihi xadiidka inuu la qoro ikhtilaafunaa ku jiro ikhtilaafkoo sabaqa bayaanuhu ou soo hormaray fi awli nawc الraabic والcishriin waa kasoo hadalnay ninka mataa inuu cilmiga dalba ay tahay ma cinda tamyiiz miya ma cinda hamsa sanawaad miya waa waa soo dha wa idaa akada fiihi marka haddii uu bilaabo u guda galo akada fiihi bimacnaa sharca fiih falyushamir can saaqi jahdihi ama juhdihi wa ijtihaadihi falyushamir hatafaxayta wey can saaqi juhdihi ama jahdihi labadaba waa isla meesha waaya inuu macnaha juhdigiisa awooddiisa ha bixiyo saaqa qofka lugtiisaa la yihaahdaa marna waxaa laga cabiraa kinaayagu can saaqi jiddi alayhi an yushabina can saaqihi haddii lagu yiraahdo fi alab اlcilmi sida ninka markuunu ordayo tafaha uu haytanayo yaa la rabaa niyadii inaad adigana sidaas oo kale ukicisidod cilmiga u raadiso wayabda-u bisamaaci markaas wuxuu ka bilaabaa inuu dhageysto min inuu ka maqlo min min asnadi shuyuukhi m misrihi beledkiisa shuyuukhdiisa ninka ugu isnaad adag wa min alwlaa falwlaa ha ku xijiyo min xayu lcilm ninka ninkaa cilmi ahaan ku xigo aw ishuhra aw الsharaf aw gayri dalik yani markii aada cilmi raadinaysa waxa weeyaan magaalada aada joogtid ninka ugu isnaad wanaagsan hadda xadiiثan ka hadlayna aqwaahum isnaadan waaqrabhum ilى الnabiy sal اla alيه wasalam sanadan aad ka bilaabay haddana ninka ku xiga alwlaa falwlaa saas marka min xayثu اlcilm sidii cilmiga uu kala horeeya ama shuhradii macnaha dadkii ma wada yaqaanin dadka la yaqaano inaad ka bilaawti ma taqaan si u kala cilmi badan yihiin laakiin waxaa taqaanaa sidii loo kala caansan yahay marka ninka caamka ummadda dhan ay wax ka baranaysa ad ka bilaabayso aw isharaf aw gayri dalika sharafka waxaa weyaan xagga taqwadaa laga hadlay ee sharaf dunyawi iyo qabiili iyo cilmi lxadiid shaqa kuma qofkii sharafkiisa macnaha waxaa weyaan in iyo taqwo iyo adab iyo ixtiraam lagu yaqaano inuu noqdo waidaa faraqa hadduu dhamaystiro uu ka faaruqa min samaaci alcawaali walmuhimaat asaaniidda sarsarayso cawaaliga oo gaaban iyo walmuhimaat waxaa muhimka alatii bibaladihi falyaxal ilaa gayrih marka waxaa weya alrixla ma takun ila bacda an taakuda maa cindaka fi mantiqatika min alcilmi markaa kadib iyaad safar galaysa ruwina can yaحya bni maciin anahu qaala arbacatu laa yunasu minhm rushdun arbacatun afar laa yunasu minhm rushdun laga sugi maayo wanaag iyo salaax laga sugi maayo rushdi macnaha waxa weyaan qofkii inuu noqdo qof caaqil ah oo karaan le inuu noqdo waay laga sugi maayo arbacadii maxay yihiin xaaris الdarbi wa munaadi اlqaadi wa bn اlmuxadiثi wrajul yaktubu fi baladihi walaa yarxal fi alab اxadiid xaaris darbi ninka waardiyaha ninkaas haduuba addunyada ka bilaab meesha ugu dambeyso loox meel iska taagan weyaan weligiis khayr weyn inuu ka inuu inuu inuu waxweyn u dalbaha ka raadiy ninkaas waana waaqac jira wa waxaa weyaan safaasif lumuur qofka hadduu ka bilaabo hawl waxaa weyaan an yatanazala hoos mooye kor uma soconayo wamunaadi qaadi ninka qaadiga dadka uu yeeray isaga waardi kale wa fulaan soo gal alale dadkii dacwada qabayaa banaanka wada tuuran ninkan qaadigana dadka dacwada uu ka qaadan buu soo gelinah nin oo shurdi aha meeshaan u taagan markaasuu leeyahy fulaan fulaan soo geli shaqadiisa intaas wa wax kalood sugaysid ma laha wabnu lmuxadithi iyo ninka muxadidka ah wiilkiisa yani wax la oo badanaa la laaxido waa dadka mashaaikda ah caruurtooda abcadhum can hadyi abiih sida ugu badan markaad u fiirisid nin waxaa yar oo sheekh ah oo dadka hadda fi hada alcasri bidaat ilmihiisa asigoo kale soo saara ama ka fiicnaysay xagga cilmiga waa ku yari marka sababtana waxay tahay waa khalal fi fi tarbiya aabbaha naftigiisa ku jiraa yaa laga yaabaa inay tahay wa ilaa waxa weyaan cilmigaa naafica ah waay waxay tahay ahalkaada inay ka muuqato waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha in la yihaahdo wa laakiin in aada reerkaadii caruurtaadii kulligood ay waxba kala ogeyn iltizaama xataa ay lahayn waxyaalaha oo kheyr darada laga qaaday bay kamid tahay ayb warajulun yaktubu fi beladihi io nin beledkiisa xadiidka ka qorayo walaa yarxalu fi alab اlxadiid hada laysa calى cumuumihi beledkaada hadii uu yahay beled oo cilmi iyo culamo waaweyn ay wada joogto mumkin an yaktasir lana safar ilى طalb اlcilmi laa yurkanu ilayhi ila bacda alاxtiyaaj hadiiba ilaahay asbaabti ku tawafuriyo sidii malik bn anas maca imaamatihi lam yakruj min almadina fi طalb اxadiid lana manbac alxadiid huwa almadina walidalika lam yakruj laysa sharطa fi rixl waruwina can axmed bni xambali radi allahu canhu anahu qiila lahu waxaa loo yihi ayarxalu rajulu ma raranaya oo ma ma u safraya fi alabi lculuwi isnaad oo sareeya inuu raadiyo waxa weya isnaadka nabigu u dhow baa layihaha faqaala wuxuu yihi bala nacam saas weeyaan wallahi balaa wallahi shadiidan aad buu yu yu yu yani ugu safraya laqad kaana calqamatu wاlأswad yblغhma اxadiiثu buu ahay calqama ibn waqaas iyo aswad ibn yaziid yblغhma اxadiiثu can cmari radي اllahu canه falaa yuqnichumaa ma qancinayni shay xataa yakruja ilىa cmar fayasmacaanihi minhu inay isaga ka maqlaan baynamaa xadiidkaas ninkii cumarka soo guuriyaa magaalada la joogo lam yaktasiruu walam yaktafuu biriwaayati can hada الrajul can cmar lannu sanadkiyaasii dheeraanay xataa yabluga ilaa culuwi isnaad ninkaana iska ridaya ninkii asalka ah iyo xadiidka soo qaadanayaan saas وعن إبراهيم بن أdهم رضي الله عنه أنه qال إن الlaha taعالى يدفع البلاء ilahay beladii dadki waa ka reebaya عن hذه الأمة برحلة أصحاaب الحdيث qwl تناaqله السلف رحlada haday tahay في طلب العلم الشharعي استقاamo wa istiqaamadana waxay kamid tahay waxyaalaha balada dadka ilaahay ugu dafciyo dadka saalixiinta ah hadday bataan dadka xun wixii ku dhici lahay ilaahay ayuu ku badbaadinay maa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun dad cadaab mutagaa jiro laakin biistikfaari lmustakfiriin yaa ilaahay cadaabka ugu rafcinaya marka kulu taaca o dhan maa sidaas laakin bilcagsi haddii dadkii saalixiinta ay gaabiyaan wacalat kalimatu lfaasiqiin idan yacumuhum lcadaabu jamiica wاtaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa kugu imaanayso ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه ولا يحملنه تلميذkii usan ku xmbaarin الxرص dadaalka iyo والshره يعني hunguriweynada على التساهل في السماع سماع in la fududaysto iyo wtaxamuli ala tasahuli fi taxamuli iyo iyo iyo u gaarsiini bima yushtaradu calayhi fi dalika xadiidka markii la samcinayo iyo markii la taxamulayo wixii loo shardinayo you fududaysanay yani ulajeedadiisan ahaanin hamuhu kahrat ariwaayaat oo waxaa weyaan waxaa galay ninkii wax la yihaahdo jamcu jawaamic inuu sameeyo axaadiis o dhan inuu soo jamciso taas marka waxaa weeyaan waxay kugu dhalinayn niman aan astaahilin in wax laga maqlo inaad ka maqashid dariiqada wax lagu naqlinayo tahabutkii inaad nooc maa tasaahul aada gelisid marka wixii o dhan ay wax badan oo haddana meel laga soo qabta aan lahayn waxaa ka fiican wax yar oo mutqan ah oo sida ay tahay aad u guurisidaa ka fiican qaliilunta yanfacuka khayru min kathiirin laa tutqinuhu وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة فذلك زكاة الحديث وليستعمل ha استعماalo ma يسمعه whu mqlay min الأحاadيث الواaردة أحاadiثii soo aroortay بالصلاaةi kusoo aroortay iyo والتسبيح وغayrihima min الأعماaل الصالحة ha استعmaalo فذلika زكاة الحadيثi weeyaan calىa maa ruwina waxaa noogala wariya haddaan qabano can الcabd الصالح bشhr بن xاrث الxاafي radي الlahu canه marka xadiiث baad maanta akrisatay shay buu ku amraya haddii ay macnahey kaa tahay istikthaaru lcilmi liyuqaal laka ina caalim intahayt laakin hadday tahay cilmigan inaad ku intifaacdi qabla ma tubaliq waxa weyaan inaad wixii maanta kusoo maro lagu amro inay kugu dhalato inay fitr camal a ah, dheeraad isamayso marka cilmiga kaasaa la dhihi karaa cilmi naafica ah. lianna waxaa ka laazimaya kulamaa ay cilmigaada barto in cibaadadaada iyo khayrkaadana u bato yaa yaa ka laazima marka taxasuna kugu socda soomaarkiisa bikhilaaf haddaad jamci riwaayaat walaxaadiid isku dubarideeda dhan aada ku fiicnaatid laakin wax iskaa bedela aysan jirin macnaheedi maxay tahay markaa anaka turiid hada alcamal bhada اxadiid lishayin aakhar gayr اlcamal marka naftaada inaad ka bilowdid yaa la rabaa ayb waruwinaa canhu waxaa la yihaha xasan albasri yay markii addoominkii bateen ee intay u yimaadeen ay yidhaahdeen riqiga ama addoonnimadii aadna dhibeen nin zaahid ahaatee xasan ibn abi lxasan waxaan kaa rabnaa dadka inaad wacdisa oo aad tirahdid ku boorisid addoomaka in la xoreysiiyo dadkii markaas hadalkaada u maqla markaasu uri insha allah waan samaynay taأhara marat asbu mara asbuuع wاthani wاthalith wاraabic dadkii o dhan way way taraqubayaan lannahu law takalama law kalama الnaas fi hada اkhusuus dadka o dhan way samaynayaan maalin buu ka hadlay bacdi shahrayn waxay tahayba markaasaa dadkii o dhan ay nin kastaba maa rajaca ilaa beyti ilaa waqad actaqa maa cindahu min alcabiid marka addoomankii oo lasoo xoray baa u yimaada jazaaka allah khayr waxweynaad noo samaysa laakiin limaada ta oo mar hore inaad dadkii wacdisaa ee bildhana addoonnimadina soo marta markaasuu wuxuu ihi waxaan nacaya dadka inaan wax aan faro anigana aan samayneyn ayaantaa dhan waxaan ku mashquulsanay sidaan u helo lacag yar oon addoon intaan kusoo gato horta aniga aan xuray siday kelimadayda macno u yeeshato oo dadka waxaan amraya an noqdo ana awal man ish man facalo sidaasaa lagaa raba dad maanta qiyaamuleil dadku wacdisa adiga adukanin waxaad ogaataa in lagaa maqlin ogo kelimadaada intay nafci leedahay waa markii adiga ay taahiir kugu dhaliso cilmigaada daaratid inaad ilaahay dadka kale agtiisa maqbuul ka noqdo horta adiga adiga aqbal hada asaas kulli shay wa adiga haddaed aqbashi ilaahay baa taahiir sameynay wayadac laka alqabuul fi lard sidaas waruwina canhu ayضا anahu qaala ya aصxaab اxadiiثi wuxuu ri aduu zakata hada xadiiثi guta icmaluu min kuli miatay xadiiث bihamsati axaadiid yani laba boqol oo xadiiad laba shan hataa kaga camal fashi wuxuu saas uleyahy axaadiis badan tabaraa kaa reebayso adigoo faqiir oob adiga u baahan cid ku kaalmayso haddii maanta aada akrisid baabka atasaabuq ila alkhayraati fi linfaaqi fi sabiili اllahi ma bixin kartid marka maku camal sababkiyaa kaa reebayso laakin wax badan ood awood hadda musanifka tasbiix salaad wuxuu ri yaqdiru calayhima kulu axad ah. laakin acmaasha kale kulun ala calaa qadri طaaqatihi sidaas weya waruwina can camr bni qays almulaa-i radia allahu canhu qaala idaa balagka shay min alabri min alkhayri facmal bihi khabarayna ku fiican walow mara kan allah haka dhiga takun min ahlihi khayr hadduu ku soo gaaro xaawil mar yani khayrkaas waxaa laga hadlaya waa khayr manduub ilayhi walaysa eh, fardan maxaa ka horeeya hmm? ah. ah, qad marana caleyh ya asxaab alxadiid aduu zakata hada xadiidkaas maa sheegi إذا بلغك شيء من الخبر من الخير فاعمل به ولو مرة تkن من أهله kaas miya aha tn horo أdوا زكاة hda الحadيث saas miya من كل مئتي حديث بخمسة أحاadيث saas miya من كل مئتي حdيث labadii boqol oo xadiidba laba shan kaga camal fala zakada laba boqol haddaad haysati zakada meeqaa la bixiyaa boqolkiiba laba i bar waay ilan rubuc lcushri boqolkii cushrigeeda meeqa weyaan toban tobanki rubuceedi meeqa weyaan laba io bar laba io bar boqolkan laba io barna boqolkan laba boqol marka haddii zaka laga bixinaya ay noqon lahayd shanaka waajib lahayd waadix walala ayb waruwina can wakiicin qaala ida aradta an taxfada alxadiida facmal bihi laa shaka masalan haddii sunanta oo soo aroortay qofka sunada ku camal falo ma iloobo liannahu xataa lafdigeeda ha iloobo laakin camaliyan yowmiyan oo qabtaa amaamahu tatamathal ninka hadduusan ku camal falaynin sunanta waa isaga dhexyaacaysa wax la wada ogyahay xataa sada salawaadka iskaga dhexyaacay waagii hore waxaa leeyi nimankaan markii dowladda sacuudiya ay asaasmaysa dad mujaahidiin lilah ay qabi jireen oo maxamed ibn cabdilwahaab adiga raacsan oo marka dadka dacwada iyo diinta ugu yeero marka meel baadiyaa la tegaya marka qofka waa la imtixaanaya waxbaalinta la baraa laga tegaya haddana waa loo soo noqonaya markaasaa la yidhi ninaa layidhi salawaadka oo waajibka ah imise weeyaan ku gadaashiis joogo oo sheika uusan arkeynayaa sidaas u taagi marka wuxuu u maleeyey markaan shan meel oo min toban ah ninkaa maba yaqaan faradka xataa ma yaqaan markaasuu hamsiin salaawaadka oo faradka ah khamsiin mi ahaa waa la garaacay ninki markii laga tegay ninkii adig ma fahmin anaaba saan ku ireen maxaad shan u dhihi waysay buuri marka asig nimankii oo konton iga diiday shan konton ama marka waa yani xataa faradki yuusan garanay lannahu laa yusali law kaana yusali lakaana qad ish xafidahu ayb ida aradta an taxfad alxadiida facmal bih waliyucadim shaykahu waman yasmacu minhu fadalika min ijlaal اlxadiidi wاlcilmi walaa yuhaqilu calayhi walaa yuطawil bxayثu yudjirhu fainahu yuksha calى faacili dalika an yuxrama alintifaac walيucadim shaykahu ha weyneeyo waman yasmacu minhu ninka wax ka maqlay fadalika midkaas oo tacdiimu shaykh ah min ijlaal اxadiidi wاlcilmi buu qeyb ka yahay cilmiga ninkan wax kaloo ku dheer yahay mara waxaad ku qadarinay maa cindahu min alcilmi aad ku qadarinay marka laysa lidatihi inamaa hada tacdiim yacuud ilaa maada ila alcilmi aladi cindahu sidaas weyaan walaa yuhaqilu calayhi macnaha waxa weyaan yuusan cusleynin oo dersiga markuu ka baxa maayma dersi kale iyo gal sheekhintan iyo akri inaad tiraahdo darsiga haddana ku bilaawd mid kale kudil akris walaa yutawil yuusan ku dheeraynin bxaytu yudjiruhu siduu ugu dhirfiyo bxaytu makaan yudjiruhu adajar waa dhirfka fainahu yukshaa waxaa looga cabsanaya calaa faacili dalika an yuxrama alintifaac intifaaci in ilaahay uu ka xirmaaniyo macnaha cadam lijlaal waxaa kamid a waxaa weeyaan sheika hadduu hal kelima horey ka gafa adiga aada xasuusantahay isla markii inaad hore ula soo booday ood an tuxrijahu amaama aljamiic oo kale ama masaa-il yar dad baa waxaa jiraa cilmi kalama yaqaanin afar mas'alo diyaarina majliskii la tagaba wayarax cala annaas markaasu waxa way bimathaabati muraaqiba cala ljalsa intaa khilaafiyaadka unbuu yaqaana cilmi kale ma yaqaano riyaa waa waxaas waxaadan cilmi ulahayn waxaad taqaanid inay soo darxi sidaa waxawaa riyaa laakin waxaa la rabaa ninka wuxuu weydiinaya wuxuusan aqoonin inay noqoto ninka adiga waxaad taqaanid ku weydiinaya haddii lasoo darxi hayrakaada waa taqaanid ahlan wa sahla laakin masaa'il maxduuda soo diyaarsatay xataa tuhbita shaksiyataka wa anaka maahirun fi hada alcilmi muctamar cala ljamiic markaasaad fiirsanaysa dadka ay ugu daadanaya nin kasta markuu gafaadada laaan waxaas cilmi ma ah hadda anaga shabaab yaraa wadankeena joogto khilaafka unbay bay ummadda ay u horkacaan habeen iyo maalin kelimo unbay dadka wax ku haystaan dadka kale wax ma bartaan laakin dadkii waxay yihaahdeen un wax ka yihaahdaan waxaas wax macno lama ah ayib sheika tacdiimkiisa marka laleeyahay alguluw fi tacdiimi khata waay yani in sheeka layskuma masaxa maanta dhan la dhudhunkooda la daba or ordo kaanahu inuu ilaahay ba siga mursalka yahay waxyaalahaas oo kalena ila tasawufka gaarsiinay ilaa in qofki loo soo garguurto waxaas diin ilaahay ma ah cumar ibn khataab ubay ibni kacbi jamaaca daba socoto markii masaajidka uu ka baxa daba socoto iyuu kulligeed wada garaacay baa leeyi markaasuu xariiri midkaan waxaa weeyaan fitna lilmatbuuc wa madalla litaabici ina inay dad daba orodid maanta dhan oo aad kabaha uqaadid oo aada ukhidmaysid adiga madallay ku tahay ninkaasina fitna bay u tahay wuxuu ismoodayaa inuu inuu meel kaleba ay wax kaga socdaanba marka lama rabo xuduud ay leedahay sheika tacdiimkiisa macnaa ixtiraamu taqdiir limaa cindahu laakin xuduud inay leedahay alguluw ma ah sidii shabaab oo fi hadihi azmina saxwa hadee shiikiba asigan aan waxba looba arkinbo xataa aimadii hore ninoo hadda ka hor masaajidka ceelhindi kitaab buluq lmaraam ku akrinay baabulqunuud markuu yihi ou yimiday istacrad alaqwaal wuxuu yihi qunuud wax kusoo aroray ma jiro waxaa weyaan madhab shaafici ina allaha sayuxaasibu imaam shaafici fima qarah fi lqunuud ya akhi ma hakada turad libil culamada way gafi karaan usluubta loo naqdinaya maaha sidaas in tahdiid binaar meel ay ka jirta ma jirto waxaa weyaan adigiya waxaad xadka dhataasna waxaa weyaan waa janib الthani marka alwasط daa'iman qofkan waxaa la rabaa inaad laa tutaabicahu ida akطأ shaykh haطأ waxaa weyaan asigay fitna u tahay waa inaad laga celiya ta lagama hadlay usluubta marka looga celinaya yaa kala duwan keli a almuhim waxaa weyaan laa hada walaa dak wqad ruwina can الزهري anahu qaala ida طaala الmجliس kana lلshayطaani fihi nasiib kalaam jamiil waay ida طaala الmجlisu haduu dheeraado kana lلshayطaani fihi nasiib lannu markii la daalo maskaxdii waxaa la yidhaha qofka daakiradiisa mudda muxadaday shaqayn karta haddii qofkii ou daalo wadacufat quwaahu waxaa dhici waxyaalo badan isaga dhexyaaca marka waxaa weyaan qofka hadduu daalo haddii qur-aan la akrinaaba hataa hadi ida اkhtalaftum caleyh faqumu nabiga alay الsalatu salaam haddii lagu daalo ama niqaashka caqiib uu yeeshan waayo in lasii wado wax macno ma laha mas'aladii waa laisku tarxiy waa laisku keeni waayo aan u kala laabana mar labaad in la yihahdo laakin ilaa lagu kala baraka beelo inta layscaayo ay gaarto hada diin ma ah wman dafira min min aلطalbati bisamaaci shayki fakatamahu gayrahu liyanfarida bihi canhum kana jadiira ban laa yantafica bihi waman dafira min aطalba alabada wixii ninkii kamid ah oo ku guulaysto bisamaaci shaykin sheekh inuu wax ka maqlo u helay fakatamahu gayrahu dadkii kalena waa ka qari wuxuu sheeka ka maqlay axaadiid hori loo maqlin sheika maanta u taxdiiثi markaasuu fakatamahu gayrahu buu ka qariy liyanfarida bihi canhum keyrki inuu ka keli noqdo oo hadhow asiga sheika uu ku noqdo kaana jadiiran wuxuu ku haboon yahay bian laa yantafica bihi inuusan waxba ku intifaacin yuu ninkaas noqonay wadalika min alumi buu kamid yahay aladi yani lumigoo yaqacu fiihi jahalatu alabati jahalatu alaba alabada kuwooda jaahil alwudacaa jamcu wadiic waa ninka wadiic ninka hooseeyo shariif cagsigiisa u qaado alashraaf didhu lwadaca wa min awa wa min awali faa'idati طalb اlxadiiثi alifaada marka wa min awali faa'idati طalb اlxadiiث xadiidka طalbkiisa faaida ugu horeysa alifaada dad kale in loo faa'ideeyo waa inaad qarisidba ma ah haddana waxaan soo marnay sheikhu wax ka faa'idaystay talaamidii karu ka qarinay hadhow xataa yakuna shaykan lahum taas waxa weeyaan eh, nin xun baa saa sameeya waruwina can maliki radi allahu canhu anahu qala min barakati اxadiidi ifaadatu bacdihim bacdan min barakati xadiid waxaa kamid ah ifaadatu bacdihim bacdan qaarkood qaar kale inuu ufaa-idey sidaan idin sheega w marka darsiga l dadka isku mustawa ma ah nina waxa dhulka kacyadii u soo bartay waxbuu soo akristay ninna cilmigii wuu baahan yahay laakiin awl awal mara darsiga uu dhegeysanay marka waxa weeyaan fi ma bayna talaamiid in darsiga lakala faa oo ninkaad aragtid haddii uu kaa liito ad tirahdo waan kugu celinaa darsigii ifaadatu bacdii bacdan saas cilmiga dhan waxaa lagu bartaa mudaakaradaas waa min qadiimi zamaan salafka kaanuu yatadaakaruun daakaru lxadiida ama waxaa la dhihi jiray mudaakarat mudaakaratu lxadiid yuhayiju bacdu bacd xadiidka haddaad maanta sheegtid mid kale ku xasuusinaya ayb waruwina can isxaaq ibni ibraahim ibni rahaweyhi anahu qaala libacdi man samica minhu ninka wax ka maqlay qaarkood wuxuu uri fi jamaacatin insak min kitaabihim uli dadkii wada fadhiyo dadna kitaab ay haystaan sheekh ka dhegeysanaya dadna ay dhegey ku wuxuu yihi gaagtaan kitaab haysanin kuwa iga dhegeysta haka qorkeeno saasuu i insak min kitaabi maa qara'ta wixii igu akrisay dadkaas kale ka qoro fa qaala wuxuu ihi innahum laa yumakinuunani kitaabkii inay isiyaan aan kasoo guursado iga yeeli maayaan qaala wuxuu ihi idan wallaahi laa yuflixuuna haddiiba kitaabkii inaad caadiyeysa ninkii saaxiibka ahaa aadba keeni karayni nimankii saas kuu diiday weligood ma guulaysanaayo liannahu kitmaan alcilmi ay qeyb ka yihin ninkan ardayga saara saxa lahu samaac min ashaykh lakin laysa cindahu kitaab wa anta cindaka kitaab qara'tahu cala shaykh faacirhu xataa yastansika saas ah. qad ra-ayna aqwaaman an ark aan aragnay manacuu hada samaac diideen fa wallahi ma aflaxu wala anjaxu mana guulaysanin mana najax qultu waqad ra'aynaa naxnu aqwaama ibnu salaaxaa yiri annagana qowmaan aragnay manacu samaaca dadkii nusakdoodii inay wax ka ma ay ka maqlaan diideen famaa aflaxuu walaa anjaxuu nas'alu llaha alcaafiya walaa yakun miman yamnachu alxayaau aw ilkibru can kaiiri min atalaq walaa yakun yuu ahaana tilmiidkii miman yamnachu alxayaau xishood ninku ka reebay aw ilkibru can kaiiri min atalaq alxayaa kulhu khayr siduu nabiga alayh salaatu wasalaam yiri wa ana alxayaa laa yati ila bikayri laakin xayaadaas waxa weeyaan waxa weeyaan wuxuu ilaahay naca laga xishoodo laakin shaygii matluubka ah ina tiraa sheek kelima wax baad samaysay ama wax baad ubaahan tahay inaad ogaatay marka yamnacuka alxayaa an tas'ala can xukmi hada shay ninkaas waxa weeyaan xayaadiis meel xunu la aado alkibru waa badan yahay intaasaan aniga jaamacad ka soo baxay intaasoo sheekaan la soo fariistay ma fulano hadirkaan oo aniga iga dambeey maan wax ka akrisanaya waa kibrigi weyaan kibrigi waay yani waxaad leedahay ninkaan anigaaba ka saray baynama anahu aclam waxay ahayd inaad ka maqashay wqad ruwina can mujaahidin radi allahu canhu anahu qaala laa yatacalamu mustaxyin walaa mustakbirun laa yatacalamu mustaxyin waa ism manquus mustaxiyun u ahaan lahay mustaxyin walaa mustakbirun waa nafta macnaaso nin oo mustaxyi oo xishoodo iyo nin wax isweydiiyo wax ma bartaan kamaa rawaa canhu muslim fi muqadimati صaxiix waruwinaa can cumar bn khadaab wabnihi radia allahu canhuma anahuma qaala man raqa wajhu raqa cilmuhu man raqa wajhu wajigiisa ninka u jilacsanaado oo xishooda inuu cilmigii ku dhiiranaado dadki inuu weydiiyo raqa cilmuhu yani cilmigiisaa jilacsanaado yaraado lianna alculuuma tustakraju bisuaal wa munaaqashati ahli lcilmi faman istaxyaa mina dalika yakunu maalinta xukumka anaad ubaahan tahay waa qarisa kii kanaad ubaahan tahay qas majmuuca min taraakumaat yaa isku imaanaya walaa ya'nafu iskama iskama san taago min an yaktuba inuu qoro canman duunahu ninka ka sokeeye maa yastafiidu minhu waxaad ka faa-ideysanaysa waxaa weyaan anaf min alanfiya laga keenay ninka markuu wax iskalutiina saanuu yihahda nin oo hadda ka hor qadaafi oo kale markuu kalima jeedinayo saasuu dhihi jiri nina waxa uri hada yarfac canfa wahuwa laa yaswa cinda allahi basara wuxuu yahay malaha kibrika intuu gaar markaasuu yataqawal cala allahi warasuulihi waxyaalaha uu ku hadlay haddaad aragtid waad yaabisa maxay u dambeysay fi nihaaya meel wada ogyahay walaa yahnafu kama santaago min an yaktuba inuu qoro can man duunahu ninka ka hooseeyo ama sinni uu ka yaryahay ama xataa cilmiguu kaa yaryahay maa yastafiiduhu minhu waxaad ba ka faa'iideynaysa ka cilmi badnaw laakiin meeluu ku dheeryahay mas'alu yaqaana waxbuu fahmaya ka faaidiiso laa iskaala fiiha waruwina can wakiic bn jarax radia allahu canhu anahu qaala laa yanbulu rajulu min asxaabi alxadiidi xataa yaktuba can man duunahu can man huwa miluhu can man huwa duunahu walaysa bimuwafiqin man dayaca shayئa min waqtihi fi listiktaari min ashyuuqi ila akiri laa yanbul laa yanbulu rajulu rajulka ma noqdo nin daki ah nin shariif ah wanaagsan annabiil waxaa la yihahdaa ninka caaqilka aw faahimka a la yihahdaa af soomaali toosan umahay laa yanbul rajulu min asxaabi lxadiidi xaal uu kamid yahay ma macnaha nin nabiil e ma noqdo xataa yaktuba intuu ka qoro canman fawqahu canman huwa fawqahu ninka ka sareeya hada jarad bihi lcaada ninkaa cilmi badan inaad wax ka wareysid hada ma fi cilmi shka wa canman huwa miluhu ninku lamid aqraan adigoo aad talaamiid wax wada baranaysin hal mustaad waad wada joogtiin laa yamnac maala mustawa raabic fi lkuliyaan wada dhiganaa ninkaa naxwu yaqaanaa ninkaana faraaib buu yaqaana an nastafiid anta tucalimni lfaraaib wa ana ucalimaka annaxw maala ma fi ay mushkil faala kala facaman milahu waay wacan man duunahu ninka ka hooseey ka hooseeya sanad ahaanay ku imaan kartaa sanad ahaan iyo tabaqo ka hooseeya ku imaan kartaa cilmi ahaan xataa waa kaa hooseeya lakin huwa huwa ajwad minka fi hada aljanib walaysa bimuwafaqi nin la waafajiye ma aha man dayaca shay-an ninka dayaco min waqtihi fi listikhaari min ashuyuuki shuyuukhda in la badsado limujaradi ismi lkahra ma magaca in la badsada awgeed iyo wasiitihaa iyo iyo codkeeda yani daa Eh, waxaa daaca siituhu markii qofka la amaanay qofka oo caan dadka dhexdiisa ku noqdo waxaa yihahdaa daaca siituhu saytuhu hadhihin saadka waa hoos dhigin wala najmuhu nin markaad tarjumaysid oo kale saasaad leedahay fulanu tacalama alcilma xataa afaaqa aqraanahu wala maca najmuhu wadaaca siituhu waishtahara bin wahaakada waa amaan marka dadkii anaga caadida maba naqaanabo dadkii hore muxadisiinta waxyaalaha lagu ekeeyey waxaa kamid ahayd inay ninkii inuu daad badan shuyuuk uu ka wareeliyo ninkaan lahu alfu shaykh nin kasta waxaa laga yaaba hal xadiid bas inuu ka maqlay inaad alfu shaykh leedahay waxaa ka fiican inaad inaad laba sheekh leedahay laakin culuumuka wa itqaanuka afdal marka kasratu shuyuuk laa taati bishay walaysa min dalika kamid ma aha qwl abi xaatim الraazi saaxibu kitaab اjarxi ibnuhu إida katabta faqamish wa ida xadata fafatish taas ceebteeda m taas oo tan la diiday ma aha buu leeyahy ibn abi xaatima wuxuu leeyahy ida katabta faqamish jamci wa ida xadata fafatish macnaha waxa weeyaan rixlaad gashay waxaad khuraasaanad soo safartay baqdaad oo kalaa timiday haddaad tihaahdid kee xadiidkiisa saxiix yahay kee sanadkiisa oo aclaa u yahay oo aad inta kale ka tagtid hadow markaad wadanka u laabatid haddana riwaayadkii kuwii aad ka tagtaad u baahanay sayna kugu dhicin horta kulli ka wada wari adoona kala og markaad wadankaada u laabatid wixii adoo haysatid markaasaad rabta u kala shaandhay fa ida idaa katabta faqamish wa idaa xadata fafatish saas wa laakiin tan kale oo takfiir shuyuuk waxa weeyaan inaad inaad u safartid min ajli an yaktura shuyuukuka bisarfi nadari camaa yufiiduunaka taas oo kale wax macno weyn malaha walyaktub walyusmic maa yaqacu ilayhi min kitaabin aw juzmin cala tamaami walaa yantaxib walyaktub ha qoro walyus walyasmac ha maqlo maa yaqacu ilayhi wixii u dhacayo oo min kitaabin aw juzin cala walaa yantakibu yusa walaa yantakib yuusan ka doorani waxa weya nin sheekaan u timid hada sheekh lahu musnad musnadkaas markaa hadhihin xadithnii bi hada xadiid xadithnii bi hada xadiid axaadiid adu aragtay inay saxiix tahay inaad kala baxdid inta kale ka tagtid ha samayn intikaabaa la yihahda intikaab waxaa la yihahdaa axaadiidta ninkaan uu la keliyaho mashhuurka aan ahayn dad kale ayna warinayn oo laga doorto ama alaxaadiid alati tatamayiz biculuwi isnaad iyo wax lamid ah in laga doorto intikaaba la yidhah marka intikaaba samayn ismac alkitaab kuluhu tamaama hadhow markaad kitaab alifaysa waxa aragta ka qaada maaki mushkila laakin falyakun samaacu lkitaab kuluhu biyadayk laakin tasawar hadirtaan intikaabaad samaysa haddana waxaad aragtay bacda an maata sheikh aad aragtay axaadiid hiya calaa sharطika wa anta bixaaja ilayha ma fi ariq liannaka lam tarwi alkitaaba can shay inama samicta minhu hada low samat samicta alkitaaba kulahu uma takhtaar minhu ma shita ma fi ay mushkil fqad qaala bn mubaarak radi allahu canhu ma ntakabtu alaa caalimin qad ila nadimtu ma ntakabtu calaa caalimin maka dooranin axaadiidiisa qad ilaa nadimtu waruwina canhu anahu qaala laa yantakibu calaa caalimin ila ilaa ish laa yuntakabu calaa caalim ila bidanbin bimacnaa waxa weeya intikaabka waa wax jira wa oo dadkii hore samayn jireen maalan nasaa-i keyrkiisa markii safar dheer galaan wixii hore haddaad qortay ma qaadi karti markaasaa leedahay axaadiidta sheekaan looga baahan yahay asiga la keliya oo mantiqadeena aan laga helayn yaa noo dooranaya intikaab yaa noogu samaynaya intikaabkaas waxay u baahan tahay nin xaafid limaa cindahu fii baladihi kuli xataa yantakiba maa cinda haaulaa sidaas oo kale wa marka laa yantakibu calaa calim ilaa bidanbin macnaha waxaa weeyaan sida hadda iila muuqata allahu aclam waxay u baahan tahay muraajaca markii intikaab lagu sameynaya nooc min alisaali sheekaa ku jirta liannahu axaadiidka kale ma astaahishay in laga soo naqliyo saasay yaa laga orinaya wallahu aclam waruwinaa aw balagana can yaxya bni maciin annahu qaala sayandimu lmuntakibu fi lxadiidi xiina laa tanfacuhu nadaamatu ri sayandamu lmuntakibu ninka wax doorto waa shalay doonaa fi lxadiidi xiina laa tanfacuhu nadaama waa sidaan horay usoo sheegnay waay fain daaqat bihi lxaalu waa kana markaan xaalkii hadday ka cariiriyood can اlistiicaabi oo wa uxwija loo dhibaato geliyo ila اlintiqaa'i waاlintikaabi tawalaa dalika binafsihi in kaana ahlan hadduu yahay mumayizan caarifan bima yaslxu اlintiqaaء wاlاkhtiyaar maala sheikaad la kulantay sheik raxamka اllah wakti yarow ba haystaa wuxuu ani safaran galaya saacadan wax idin akrin kara saacadina mn musnadki o dhan ama kitaabka laguma akri karo marka waxa weya uxwishta ilى اntiqا marka inaad tiraa marka sheekh axaadiian noo akri inaad tiraa marka inaad man ladi ykhtaar haddana axaadiita in la doorto صifaaday ubaahan tahay markaasuu uri in kaana ahl اntiqا wاlاntiخاab asigaa naftiisa sameey wain kaana qaasira an alى an dalika hadduu ka gaabiyana istacaana bibacdi xufaadi xufaadi qaarkood yuu kaalmaystaa liyuntakaba lahu sida loogu doorto mantiqadii aada ka timiday axaadiistii tiilay iyo midda intaan geri maba kala taqaanidbo maxaad intikaabtaa waanad u baahan tahay meeshaan inaad axaadiista xagga aan oolin inaad ka qaadati marka waxaad ani wixii kale ma aqaani niya axaadiista hadhowti aan u baahan doono intikaab noogu samey marka nin xaafid yaclim maa cindana wamaa cinda alaakhariin a intikaabka sameynay waqad kaana jamaacatu min alxufaadi waxay ahaayeen mutasadiina kuwa ubanbaxa lilintiqaa'i cala shuyuukh laga doorto axaadiitooda waalabatu tasmacu wa taktubu mintia miintikaabihim dad waaweyn oo ah, lagu yaqiinay arrintaas oo markii manaadiqda kasoo safraan iyaa dadka la socda ayagaa intikaab u samayn jireen markaasin axaadiidtan waa mida loo baahan yahay dhulkeena marka waطalabu tasmac min haaulaai اlmuntakibiin wa taktubu canhum hadhow markay xagga u laabtaan wixii ay dhulkooda yiilen sooma ayna qorin wixii kale ubaahnayna ninkaana u sameeyey waxaa weya waa nin xaafid ah ayb minhm ibrahim bn armh alasbihani wa abu cabdillahi alxasan bn mحamed almacruuf bcubayd اlcijl وabوالحسن الdاr qطني وabو بkr الجuعاnي في آkخarيna dadkaasaa lagu yqiinay انتiخاabka inay u sameeyaan oo yihaahdaan waxaan ubaahan doona noo door hadirta saasoo noo doorid le وakaanت الcaadaة waxay jaariyة tii ku socoto برasم الxاaفظ xaafidki inuu calaameeyo calaamatan uu ku dhigo في أصل الشhaيk calىa maa ynتakب waxu ka dooranayo kitaabkii sheika loo imaanaya markii ah, xadiidkii oo la qaato ayaa calaamo la saaraya bmacnaa hada اxadiid min jumla اaxaadiid aladi alati intakhabaha addaara qudni alaleeyahy fakana nucaymi abulxasan yucallimu bisaadin mamduuda kutubta marku wax ka dooranayo saad dheer u saas ugu qoraya saad oon afkiisa la celin saad mamduuda haddaad tidhaahdi sidii saadkii oo dabada tadbiibka ahayd saasaa laleeyahy marka adaa ku qoray fawqa alxadiid wa abu moxamed alkhalaalne bitaa-in mamduuda meesha daadka lag oo saadka laga qoray daa lagu qoray wa abulfadl lfalaki bisuurati hamzatayni laba hamzo alif inta la dhiga hamzadaas ama ama hamzadaasaa laleeya bas yaa la duldhiga wa kulluhum yucallimu wuxuu ku calaameynaya bixibrin ad oo fi lxaashiyati lyumna oo min alwaraqa kamid yani sanadkii markuu kitaabka intuu yahay dhinacaa midgeeyaa lagu qoraya ninkii saad qoraya ninkii amad mid qoray ninkii laba hamso qoray wacalama daara qudniyu wuxuu ku calaamayey alxaashiyat lyusra bikhaطin cariidin bilxumra daara qudniga saasuba kadku wareejina inta uu doortay kadku wareegsa u samaynay calaa awali isnaadi اxadiid xadiidka kan ugu horeey hadka ku taagay walaa xajra fi dalika midkaas man cid ma jiro walikullina alkhiyaar nin kasta wuxuu rabuu ku calaameyn karaa laakiin kitaabka intaad ka dooratay calaamo in la saaro hadhowdi dadka ay kaaga daydaanaa la rabo uma laa yanbagii liaalib alxadiidi ma haboona an yaktasira inuu ku gaabsado calaa samaaci alxadiidi xadiidka inuu maqlo keliya iyo wa katbihi qoritaankiisa duuna macrifatihi wa fahmihi xadiidka inuusan fahmin mujarad naqli mutuun duuna an tatadabara ma tadul caleyh hadi lmutuun lama rabo fayakunu waxau noqonaya markaad qad atcaba nafsahu naftiisa nin dhibay min gayri an yadfara biaal biطaa'ilin wax faa-ide asigoo aan aan ku guuleysan yani waxaa la yihahdaa qofkaan rajaca min safarihi min gayri طaa'il ribxi mala wax mala biduni طaa'il hadii la yihahdo bigayri faa-ida wa bigayri an yaxsula inuu uxasila la-aanteed fi cidaadi ahli xadiid xataa lagu dari maayo hadiiba uu yahay mujarad xaafid hadii uu iska yahay oo mutuunti oo qorayo waxba tari maayo buu leeyay nin baa la yihi fulan yaa joogo waqad waqad akmala xifda صaxiix الbخaarي aa la yihi markaasu alxamdu lilah zaadat nuskatu min alkitaabi fi lbalad kitaabkii u xifdiyey hal nus kitaabkii intuba ku yaala kulligiis intuu kuwada yaala xifdigu waa inuu macno leeyahay oo aada taqdir an tastadila bima xafidtahu calaa masaa'il sharci wahada huwa almaqsuud laakin mujarad alxifdi aan macno l aan wax kala raacsanen lama rabo bal lam yazid calaa an saara inuu noqday kama ziyaadin min almutashabihiina dadka dadka isku akaysiiyo almanquusiina naaqisiinta almutaxaliina isku qurxiya bima hum minhu caailuuna waay waxay ka maran yihiin dadka isku qurxiyo waxa wey tushabi nafsaka biahli اxadiid walaysta minhum waa ceyb waa dembi waa keligi waxa weeyaan tatadaahar bاlkamaali wa anta naaqis waa ceeb kalawa anaka tataxalى bima huwa bima anta canhu caatilun wax aadan waxba kale caatil ninka shaqada lihahd marka waxa weya waxaadan aqoonin isku qurxinaysaa kalaabisa thawbay zuur buu nabigu ku tilmaamay markaasuu wuxuu ri anshadanii abulmudafar ibn اxaafid abi sacdin aلsamcaani raximah اllahu lafdan uu iigu sheegay buu ri bimadinati marwa qaala anshadanaa waalidii lafdan aw qiraaءaة calayh mahuba qaala anshadanaa mxamed bn naasir السلاmي min lفظhi qاla أنshدna الأdيب الفاضل فاris بن الحuseين بنفسه ya طاaلب العلم الذي ذahaبت بمدته الرواية kun fi riwaayati da lcinaaya biriwaayati wdiraaya warwi qaliila waraacihi falcilmu laysa lahu nihaaya markaasuu ya aalib lcilmi aladi aalibulcilmigo dahabat ariwaayatu bimuddatihi dahabat riwaaya ay kala tagtay bimuddati cumrigiisa dhan riwaaya u daba socda ninka ay cumrigiisa dhan riwaayo ka qaadow kun fi riwaayati waxaad noqotaa dalcinaaya nin macnaha yani siinayo mudnaan siinay cinaaya manaha si gooni u daryeelay idan cinaaya noqo biriwaaya iyo wdiraaya riwaaya keligeeda la diida diraaya bimacna alfiqhu fi lxadiid haddaad maqashid yani cilmu riwaaya wa cilmu diraaya waxa weeyaan alriwaaya talaqi iyo naqligii wa addiraayana tafaqu fi ma rawayt saasaa leeya diraaya bimacnaa waa aqoon daraytu shay haddaad tiraahdo waxaa weeyaan calimtu warwi qaliila baad u yiri wax yar wari waraacihi waxaasna si fiican u ilaali faalcilmu laysa lahu nihaaya cilmi meel ku dhamaado male haddiiba u dhammaanaynin waxa aad ka baratay wax sugan ha noqdeeno haddaad iswaashid iswaashid marnaba hataa cilmiga nihaayadiisa gaari mayso ayib markaasuu uri waltuqadam alcinaayatu bisaxiixayn labada saxiixayn in mudnaan gooni la siiha la hormariya horta uma bisunani abi daawuud wa sunan nasaa-i wa kitaabi tirmidi intaas horta hala hormariyo dabtan limushkiliha shaygeeda iskaalka gelinayo iyadoo macnaha la dabtinayo ima biالnaqdi wa ima bishakl wa fahman likafiyi macaaniha la fahmo macaanideeda midooda qarsoon in la fahmo halaga bilaabo walaa yukdacana qofki iyaanan laga khaldin can kitaabi sunan اkabiir libayhaqi yuusan iloobin wa fainaa laa naclamu ma ogin mithlahu fi baabihi waa kitaab calى abwaab الfiqhi wajamac ljamiiع اaxaadiiث اlwaarida wayunaaqish wayurajix wayatakalam calى اlasaniid وyتwصل إلى نهاية وإن kاn في شhيء من التacصب لمdهب الإmام الشhاaفعي ثuma ha ku xijiyo بsاaئر ma تmس xاaجة صاaحب الحadيث ninka xadيثka u صaaحibka xاaجadiisa waxay taabanaysa ilayh oo min kتب المسانيد ah مثل kمسند أحمد ومن kتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها ama kتubta kale oo axkaamta lagu sa musanif abi shayba musanif ibn cabdirazaq jaamic sufyaan wa wa wa intaasoo dhan wa muwaطa malik wlmuqadamu minha malik muwaطa isaaba ka horeey wuxuu ka horeeya masaaniidku ka horeeya صaxiixeynka ma ah ayb wa min kutub اlcilali na sidaas oo kale qeyb ha ka barto wa min ajwadiha kitaabu اlcilali can axmed bni xambali wa kitaabu اlcilal can daara qudni oo kale kitaab اlcilal ibn abi xaatim asna waxa weyaan waa midka madbuuc laba mujalad oo weliba ariiqa muktasara yushiir ilى اxadiid bcila waaxida ninka mubtadiga ah inuu asiga ka bilowdo lakin daara qudni baxr laa saaxila lahu wa min kutubi macrifat الrijaalna waxaa ka bartay wa tawaarikh اlmuxadithiina wa min afdaliha taarikh albukhaariy اkabiir bukhaari tawaarikhu leeya taarikh اkabiir taarikh اlawsط taarikh الصغيr intaba waxa weeyaan waa maطbuuc min cahdi الnabiy sal اlه alيه wasalam ilaa wafaatihi intuu wada qoray kulligii ayb wawl man rataba ruwaat calى xuruuf mucjam albukaari waa cabqari way ninkaas wuxuu soo saaray wax la koobi karana wa kitaabu ljarxi watacdiil ibn abi xaatim kulu hada maطbuuc waay tisca mujaladaat jarx ibn abi xaatim laa yacdilu kitaab wa min kutubi dabdinahaa waxaa ka qaato kutubta wax macnaha dabtiso limushkil asmaa asmaada mushkilka ah oo si loogu dhawaaqay adag tahay kutubta ku takhasustay aydan habilaab wa min akmaliha kitaabu likmaal abi nasr ibni makula yuri waa kitaabkaasna matbuuc waay ah. waxaa dhan isagaa laga keenay kutubta dhan oo dabtiga ah sidaa uga asasa walyakun ha ahaado kulamaa mara bihi ismun mushkilun ism mushkil ah markay soo marto markuu soo maro aw kalimatun min xayثu min xadiiثin mushkila saas miya aw kalimat mushkila min xadiiثin aw kalimat kalimatu xadiiثin ma min ma ku jirto kalina shuf kulamaa mara bihi ism mushkil hadduu soo maro aw kalimatun ay soo marta kelimadow mushkila ishkaal baxaa canha saas iskaga fiican baxatha canhaa kelimadaas kelimadiiha kusoo martay waa garaways qaweyamiisti wixii kale u laabo baxatha canha wa awdacahaa qalbahu waa ninkaa xifdigiis intuu la egyahay kelimada mar haddaaba baratid khalaasuu kuleeyahy khalaas marka maalin dambe kaa guurdhimi mayso annaga waxaan ubaahannahay inaan raadino markaan helnana aan qorno xatى nacuuda ilayha miraaran xatى tarsak اlmacluumaat fainahu yجtamicu lahu waxaa u kulmaya bidalika cilm kahiir fii yusrin sahlaanaan markii kitaabkaan akrinaysa ishkaalkii kugu yimaadaba raadi ishkaalkii markaad bixisid haddana hore u soco ishkaal kale a kugu yimid haddana raadi markaad bixisid soco hadhow waxaa bitartiib cilmi badanaad helaysaa buli walyakun taxafudhu lilxadiidi xadiidka marka uu xifdinayaan ha noqoto cala tadriiji si oo manaha in yar in yar ah qaliilan qaliilan tadriijka qaliilka waa isku mid maca alayaami walayaali fadalika axraa sidaasa ah yaa yaa haboon bian yumataca bimaxfuudihi midkuu xifdi in loogu raaxey hadda si yar yar aad uxifdisi oo itqaan leh hadhow xifdigaada waad ka faa-ideysanay laakiin hadday xamaasa ku qaado ood maanta intaasoo xadiid aada xifdisid bacda ayaam haddana waa farahaadi ka bixiysa saas xifdiga waxa weyaan itqaan u baahan yahay ayib sida zuhri waxaan dhan zuhri ka keen wa miman warada dalika canhu waxaa kamida min xufaadi lmutaqadimiina shucbatu wabnu culaya wa macmar hadda shalay waxau laha ismaaciil ibn ibrahim hala yihahdo ibn culaya ladhihi maantana ibn culaya bani aadan waa ka warwinaa can macmarin qaala samia samica zuhriyu yaqulu macmara samica zuhriya yaqulu man طalba alcilma jumlatan faatahu jumla ninkii cilmiga dalbo jumlatan isku duuduub maanta dhan inta dhan fiqhi wixii dhamaad wada raadinay faatahu jumlatan ma faatahu kusax wainamaa yudraku lcilmu cilmiga waa la gaara xadiiثan waxadiiثeyn waxaas yar ha xaqirin maanta ade xadiid kudhis lakin maca dawaam walidalika kaana axab اlacmaali ilى llahi ilى الnabiy sal اله alيه wasalam adwamuhu wain qala yaqul الnawawi lأna alqaliila maca اdawaami yataxawal ilى kaثيir maca ana alkaثيira almutaqaطic yataxawal ilى qaliil wax la og yahay waa hadda maalinkaad jaamacadda soo gashay ninkii barnaamij xifdi bilaabo ayan fanan kaana maanta afar sano marayo meeqa kitaabu xifdi kali lahay maalinkaas haduu xifdiya hal xadid keli a ah. yani ku dhufa intaasoo maalmood maxay noqonaysaa waa kitaab dhan oo kaamil ay noqonay laakiin annaga waxa weyaan sida aniga ilaahay ugu jiray oo kale waxa weeyaan shaygan waan iska dhaafaya bilayaal badan maraa ina kusoo noq aqsan mudahri xooggan saaray haddana waa ka inqiaacaya laakiin ninka istimraarka sameeya waxa weyaan daa'iman yahbut waa la ogyahay xifdiyaa bilawday ayan kaana marka hore hadegdegin inta maanta markuu xifd bilaaba kitaabkii maxaa kaaga dhima u leeyahay isla markii murugaa ka qabanayso yuriid an yantahiya minhu hada ma maa yuwaafaq mili laakin markuu leeyahay laa andur ila kitaab inamaa anduru bima xafidtuhu bas ani intaasaa ii sugnaatay cilmigana waa isku baab baabu haddaan si fiican u barto ana laa axsa man qaala laka ina tacalumaka liaxaadiid axkaami ahaara laa yufiid ila ida tacalamta maa bacda ulani hada kitaab waa fahmay aniga oo naga dhaadhacsan baab umada ataa baabkaas waba waxweyn ad ku tara adi naftaadana waa anficaysa waغayraka marka ha isku xirin awl kitaab biaakhiriha ku xirin xataa laa tafshala fi lxifd ayb markaasuu iri walyakun اlitqaanu min sha'nih itqaankii ha noqdo shanigiis wix in la sugo waa itqaanka faqad qaala cabdiraxmaan bnu mahdi alxifdu litqaan ma aha inaad wax badanoo wada madmadow oo laba laba shay aada isku xiji karin waana xifdisana aada leedahay macna ma keenayso waxaa ka fiican wax aada si fiican u xifdisan tahay uma ina almudaakarata bima yataxafaduhu qofka inuu mudaakareeyo wuxuu xifdisan yahay min aqwa asbaab alimtaaci bih in loogu raaxeeyo wax ugu weyn waa wixii inaad ku noq noqoto walidalika waxaa la yidhaahdaa qofka markuu wax xifdiyo laa yakun hamuhu bima baqiya biqadri maa yakuun hamuhu bima sabaqa qur-aan aad xifdinaysaa haddii aad afar juz soo xifdisay oo afartii juzood xifdisay madmadow ay galaan daacay kugu dhelina inaad ka kasal inuu kugu dhaca intii ka dhamaystay leanna gadaalaaba layska soo wadaa maay tari wax faa-iidayn maysa laakiin hadday intaa mutqan ay kuu tahay xataa tawaqaf ayaaman limudaakarati maa maa xafidtahu laakin waxaa loo ogaaday toban juz haddaad dhamaysid oo jususkii hore ay soo bololaan ay wax madmadow soo galaan hadhow dama xifdiga waad ka tegeysa walidalika alitqaan huwa ariiq ilaa xifdi maa tabaqa wax la wada og yahay wa ayb wruwina can calqmة النkعي qaala tadakaruu alxadiiثa buri xadiidka yani isla isla akriya oo mudaakara sameeya fa ina xayaatahu dikruhu xadiidka noloshiisa waa in in la xuso wacan إبراهيم anaqaci qaala man sarahu ninkii farax gelin ninkii man sarahu ninkii farax gelinayso an yaxfada alxadiida falyuxadid bihi dadka ha u kabro xadiidki walow an yuxadida bihi haba ahaado nin u kabro xadiidkii man laa yashtahiih kitaabka aad dad u akrinin ma berat fiiriyaa marka shayna marka adiga ad markaad kitaabkan adiga akrinaysid likay tafhamahu غayr lamaa taqrأhu litufhimahu farqi weyn a udhexeey liannahu kitaabka markaad غayrka inaad fahmsiis aada rabtid inaad fahamta keligeed ma ahana haddana inaad bطariiqa awdax xataa yumkin isaalu lmacluuma ilى اlغayr walidalika cilmiga waa la isku baran jiray weligeed waxaa weya dadka adeegkaa hoose waxbaa u bilaabay adiga ninkaa saree wax ku akrinaya sheikana ljamiic u akrinaya sidaasaa lagu wada baran jiray weliged ayb waliyashtaqil haku ku mashquulo ardaygii bitakriiji iyo wata'liifi iyo watasniif taliif iyo tasniif isku mid wa takriij macnaha waxa weeyaan axaadiistii oo aad dadka ka warisay oo adiga aad biariiqa munadama isugu takriijisidaa la isku halaysi takriijkaas wida stacada lidalika mata ida stacada lidalika midkaas hadduu u diyaar garoobo wataahla lahu fainahu kama qaala alkhatiibu alxaafidu yuthbit alxifda wayudki alqalba wayashhadu alطabca wayujidu albayaana wayakshifu almultabisa wayaksibu jamiila dikri wayuklidahu ila aakhiri dahri in wax aada qorti ood wax ta'liifisa fawaa-ida laga helo khatiibka intuu sheegay yuthbit alxifda yani markii aad matalan fani wax ka qortid ood kitaab ka aliftid mucaanaad iyaad soo maraysaa jamci lmasaa-il wa tansiiqihaa wa tartiibihaa hadhowtita waxaa waaye qalbigaaday ku qormaysaa wayudki lqalba qalbigana waa iftiimina macnaha fahmiyu u yeelaya dhakaa waaye yudkedaas wayashxadu abca qofka dabeecadiisana waa afaynaya macnaha waxa weeyaan makaaminta kugu sugan yuu soo bixinaya wayujidu lbayaan bayaankina macnaha uu qurxinaya qofka marki waxaa laga yaaba adinka inaad leedihin qofka markuu wax taaliifinaya inuu qalinka iska soo qabsado law kaana kulu waaxid yaqdir an yaktuba haakada lakutibat mujaladaat laakin waxaa laga yaabaa safxa keligeed qofka maanta dhan inuu dul fadhiyo cibaaradii taxsiinkeeda tartiibkeedii haddana fi nihaayat lmataaf inay kugu dhalato fa safxadaan o dhan laa faaidata minha haddana waa tiri alxasiila albaaqiya waa maxay inaad maskaxdaada listay intaasaa ku baaqi noqoto maa khasirta hadda adigu haysatid warqadii saaki o dhan aad ku tacabeeshay haddii duhurkii aad tirtay adiga khasaarada baabkan inaad ka baxdid waa dad aaminsan tahay weligaa wax baran maysa laakin waa inaad rumaysa alxamdu lilah anaka awala xaawalta wاlmuxaawala juz min alxal uma anaka kashafta khaطأaka badela ma an yucayiraka gayruka adigaa is ogaatay intaasna maskaxdaadi waxbaa ka dhalaasha intaasoo khibrad kala laabatay ninkaas waxa weeye taqadam ayib wayakshifu lmultabisa waxyaalaha isku dheh dheehmana waa kuu faydaya wayaksibu jamiila dikri hadda fiir dadkaan aan kutubtooda akrisanayn yani alaysa hada dikran jamiilan maalinta dhan oo oo loo duceynayo loogu shukrinayo jamiil dikri wa wayukhalidahu ilaa aakhiri dahri magacoodu waxay baaqi noqotay bibaqaa'i kutubihim waqala maa yamharu fi cilmi اlxadiidi wayaqifu calىa gawaamidihi wayastabiru lkhafiya min fawaa'idihi ilaa man facala dalika buuri waqala maa yamharu inuu qofkii maahir ku noqdo macnaha waxaa weyaan maahir wixiu si fiican u yaqaana annaga meesha aan leenahay abwaan waxaan ku noqday qala maa yamhuru fii cilmi اlxadiidi inuu inuu maahir ku noqdo waa yar tahay wayaqifu calaa qawaamidihi wixiisa qarqarsoonna oo ku kor istaago wayastabiina alkhafiya waxa wayastabiinu alkhafiya midka qarsoonna oo u cadaado oo min fawaa'idihi ilaa man facala dalika nin sidaas sameey maahayn oo waa maxay takriijkii wuxuu sameynaya taliifkii tasniifkii kuli dalika ishkaaliyaad badan ah kugu imaanay ayb wxadata suri alxaafidu mxamed bn cali qaal raأytu abaa mxamedi cabdilgani bn saciid alxaafidi fi lmanaam faqaala li ya abaa cabdillaahi karij wasanif bu sigaa uu dardaarmay karij man axaadiia soo soo bixi soo jamci wasanif kutub alif qabla an yuxaala baynaka wa baynahu waxaas aad aan ku dardaarmay intaan lagaa teedin oo lagaa mancinin ha anaa daa taraani waad i aragtaa buuri qad xiila bayni wa bayna dalika wax badanaan qori karay waanan dhintay buuri marka khalaas ma aqdir alyawm an aktuba wa atruka xasanata lilaakariin yastafiiduuna cilmun yuntafacu bihi ma noqoni walilculamaai bilxadiidi fi tasniifihi ariiqataani buuri culamada markay axaadiidkii asanifayan laba ariiqay axaduhumaa atasniifu cala alabwaab wa huwa takriiju cala axkaami alfiqi wagayriha in la yihah kitaabu salaad kitaabu tahaara kitaabkiid in la yihahdo abwaab waay ayb wa tanwiici anwaaca iyo wa jamci maa warada fi kuli xukmin wa kuli nawcin fi baabin fa baabin waa iskaasoo dhan intaasoo dhan waxaa weeyaan ariiqa alula oo markii axkaam lfiqi la yihahdo masalan kitaab lbeyc oo kale intaasoo baab a ah loo sii qeybinaa baabki waxaa laga yaaba furuuc a ah loo sii qeybinaa intaasoo dhan taqsiim lculuum alqasdu minha tashiiruha cala alqaari sidaas weya sida suwarta qur-aankaba basmala loogu sameeyaa cilmigana abwaab iyo kutub iyo fusuul loogu sameey wathaaniyatu tasniifuhu cala almasaaniid masaaniid maxaa la yihahdaa jamcu xadiidi kuli saxaabiyin waxdahu taasaa masaaniid layihaha yani an yujmaca axaadiid aw marwiyaat kuli saxaabi calaa xida waxaa loo sameyn waxa weeyaan sidii suwarta qur-aanka oo kale xadiid ibni cabaas sida suuratu ali cimraan oo kalea loola dhaqmaa la wada xifdina xadiid abi hurayra sida suurat lbaqar oo kale u xifdinay saasuu ah hadhowdi dambe xadiid abi hurayra fi jamiic masaanid hiya bicayniha nafsuha ayb wain ikhtalafat anwaacuhu wain ikhtalafat anwaacuhu waxaa weeyaan markii axaadiida la jamcinay cala lmasaaniid looma fiirinayo macnaheeda waxaad arkay xadiid ibni cabaas warada fi lmanaaqib ayaa waxaa lala sheegaya xadiid akar fi طahaara bijanbihi liannahu tartiibkii ma aha abwaab lfiqi ma aha inama almuhim an yakuna hada alxadiid min marwiyaati hada الصaxaabi bas markaa saas wain اkhtalafat anwaachu walima اkhtaara dalika waliman اkhtaara dalika ninka sidaas doortay wuxuu leeyahay an yuratibahum calى xuruufi اlmucjami fi asmaa'ihim saxaabada markaas inuu asmaadoodu sida u tartiibinayo si u kala hormarinayo waa garanay musnadka inuu yahay jamcu axaadiis kuli saxaabi calaa xida inuu yahay saxaabada see loo kala horumarinayo alkhiyaar alawal an yuratibahum calaa xuruuf lmucjam wixii hamse ka bilowda inay horeeyaan wixii ba ku xiga haddana lagu xijiyo bisarfi nadar can sinihim wa taqadumihim wafadlihim sidaasa ugu sahlan liannahu markaad ogaad mus mujaladki markaad fajisid oo inta ad ku aragta cali bni inuu maxamed iبn fulan inuu kaa dambeey waad ogaanaysaa isla markaadan horey aad ubaxaysa kaasaa ugu sahlan walahu an yuratibahum cala اqaba'l saxaabadii qabaail inuu ku jamciyo waaleey annaga qabiil waaban eedeyn jirna waad ogeyden waxaa nooga dad naga qaab darnaay ma jirin qabiil in la yihaahdo qofkii loo sheego yaa tahay la yihahdo wawaxaa la arki jiray ina inay cagto maca dalika qabaliyadii ugu xumeedna waa loo isticmaalay xataa bibayna طalabati اlcilmi inuu qabiilkii waa shay sanam ah wuxuu dadka ku tarana mataqaanid marka diidkiina waa ka xirfeen waa ka waa ka waa ka wareegsan dad badanaad arkaysaa maanta dhan qabiil iyo dadkii isugu aruurinaya qabiil wax u raadin baynamaa haddaad maanta jirada ama yar dhib u qofka ku dhaca wax qabiil kugu soo gurmana ma qabiil dadka roon oo lacagta lagu raadsada marka waxaad ogaataa maalinkii dhib yar kugu dhaca inagaatagaa ninkii ilaahay dartiis ku barateen unbaa ku garab istaagay marka wax uu qabiil tarayana male anagana wadankeeni diinteeni ummadeeni dhanaan qabiil ku baabi marka meeshii laga rabay ahayd in laysku ogaado laysku tacriifiyo oo ninkaas uusan iiga dhumin walaalkii hadhow haddii aan kala dhunno ina magiciisi iyo qabiilkiisi ku raadiyo intaasun baal wa qabaa-il bas ay ahayd tii intaan meel dhignaan niri in la sheego fulaan qabiilkaada maxaasi ay la yihahdo ceeb in looba arko laakin qabaliyadii iyo qurunkiina aan hoos ka wadno waxaa weyaan waa khasaara min jaanibeyn ayb marka walahu an yuratibahum calى اlqaba'l fayabda bbani hashim u ka bilaabaya lأnnahu min qabiilat الnabiy sal اله alيه wasalam uma blaqrbi falaqrbi nasba min rasuuli الlahi sal اله alيه wasalam sidaasuu isugu xijina walahu an yuratiba calى sawaabiq الصaxaabati saxaabada say u kala fadli badantay u kala horeyso in in lagu tartiibiyana waa leeyahay oo fayabda bilcasharati uu ka bilaabo uma biahli badrin uma biahli lxudaybiya uma biman aslama wahaajara bayna alxudaybiyati wa fatxi maka wayaktima biasaagir saxaabati uu ku dhamaystiray hadda canaawin yar waa maanta la yirahdo hadda yabda biahli lcashara uma biahli eh, alcaqaba alula uma athaniya uma asxaab alhijra ila alxabasha alula wa wa wa wa waa waxaan dhamaanaynin wa iskaalida ay keenaysa halkii qufaa laga yaaba intib inuu kamid yahay fahuwa bictibaar min alcashara noqon karaa wa bictibaar aakar min ahli badri noqon karaa wa bictibaar aakar anahu min ahli xudaybiya marka tikraar badan a ku imaanay lagama bixi karo marka wayaqtim basaaqir saxaabati ka abi tufayl wa uma binisaai wuu ka khatimayaa wa hada axsanu walwalu ashal axsan waxay ku noqotay liannaka waxa wey tanziil kuli insaan maqaamahu ay axsan ku noqotay lakin asal min xayثu اlbaxhi waa mida hore tartiib cala xuruuf wa fi dalika min wujuhi tartiib gayru dalika wax kalena waa lagu tartiibin karaa oo manaatiqa lagu tartiibin karaa oo ahlu maka laga bilaabo uma ahli madina uma ahli maxaan irahdaa basra uma haakada ila aakiri markaasuu ri uma min l ina min aclى اmaraatibi fi tasniifihi waxaa kamid e min mucallala min aclى اmaraatibi fi tasniifihi mucallalan saas ma idin qora uma ina min aclى اmaraatib waxaa kamid tasniifuhu mucallalan axsant waxaa weyaan khaladka sidiisaba maba keeni karo fiibo ana uma min ina min aclى maraatib waxaa kamid tasniifahu ina bikabarkeedi ya fi tasniifihi laba tasniif ma sha allah tamaam tamaam hada kalaam jamil uma ina min aclى اmaraatibi maraatibkan ugu sarayso waxaa kamid ah fii tasniifihi ugu sarayso tasniifahu aa kamid ah mucallalan xaal uu yahay uma ina min aclى اmaraatibi fii tasniifihi tasniifahu ina bikabarkeedi ismgeedi soo ma ah tasniifahu in lagu sanifo mucallalan xaal uu yahay soo lacib kayfa mucallalan waa kana بأn yجمca inuu kulmiyo waayo في kuli xadيiثi طرqahu واktilaaف الruwaati فيh halkii xadيiث جamيiع طرq اlati warada bha hal meel lagu sheegay wax sahlan ma ah dadka khaaska ah ka faaideysan karo kama facala yعqوب بن shayba في msnadihi و mima yctanuuna bihi waxaa kamida في تأliif kitaabka qeyba maطbuuc ka ah waxaa la yihahdaa low ana hada kitaab qad akmala musanifhu lam yuxtaj ilaa gayrih laakinahu lam yukmil wa mima yactanuuna bihi fi taliif waxaa kamida waxay ka murgayaan waxaa kamida jamcu shuyuuki shuyuukdii oo la jamciy kayfa jamcu shuyuuk ay jamcu xadiidi shuyuukin maksuusiina dad maksuusiin axaadiidtooda oo gooni kitaab loogu alifo kulu waaxidi minhumna cala infiraadihi ou noqdo oo waa maxay markaas waa kana qaala cuثmaan bn saciid addarami ninkii النqd calى اjahmiya ninka iskala wa yuqaalu wuxuu ri man lam yجmc ninkaanan jamcin xadiiث haؤulaaءi الخمسة fahuwa mflisun ani faqir mflisun fi اxadiiث marka kamsadii maxay yihin sufyaan وshucba وmalik وxamaad بn zayd وبn cuyayn wahm usul الdiin bu yani waxa wey axaadiث usuusheeda tatarakaز calى haؤulaaءi الخمسة markaasuu ibn صلاح uri asxaabu الxadiiثi yجmacuuna waxay jamcinayaan xadiiثa khalqi kaثيir غayr اladي dakarahm الdaramiyu wuxuusan daarami sheegin qaar kamid eh yaa had jirta buu leeyahay minhum waxaa kamid a ayub الskhtiyani wالzuhri wاlawsaaci intaas waxaa طabqadii ka sareysay waay malik wayajmacuuna ayضا aلtaraajuma wahiy asanid yakusuuna maa jaءa biha biاljamci asaaniiday si gooni ah haddana u jamcinayaan iyo wtaliif mila ish mila tarjamati malik can naafic can ibni cumar kul alaxaadiid alati ruwiyat can ariiq malik can naafic kitaaba lagu alifa liannaha silsila dahabiya watarjamati suhayl bn abi salix can abihi can abi hurayrata lianna abu salix dakwan huwa akharu man rawaa eh, can abi hurayra yuu kamid yahay isaga iyo saciid ibn musayib iyo intaas oo dhan waxaa lamida watarjamat hishaam ibn curwa can abiy can caaishata radi allahu canhuma fi ashbaahin lidalika kahiira dadna saasaa kitaab loo alifaa maa rawaahu curwa can caaisha can abih kitaaba laga alifaa maa rawaahu malik can naafic can ibni cumar sidaas oo kale waa loo alifaa buu leeyahay wayajmacuuna ayda ba abwaaban ay jamcinayaan oo min abwaabi اkutub اlmusanafa kutubta la sanifa abwaabteeda baab kamid e aljaamicati lilaxkaami axkaamti jamcinaysa fayufriduunahaa abwaabtaas waxay ku keeliyeelayaan bita'liif fatasiru kutuba mfradatan ay noqonaysa naxw baabu ru'yat اllahi caza wajal ir baabu ru'yat illahi waa baab min اkutubi alati ulifat calى abwaab fi صaxiix الbukhaari wfi muslim fi غayri lakin daara qudni oo kale baabu ru'ya o kitaaban ka alif marka waa baab min alabwaab fi lkutub alati ulifat cala alabwaab yaa waxaa laga dhigay liwaxdihi kitaabin mustaqila ayib wa baab rafci اlyadayn waxa weyaan axaadiis alati warada birafci اlyadayn wasalat ilaa xaddi tawatur walidalika dadaa jiro oo axnaaf oo kale oo dhahay cinda alixraam faqad yaa la rafcinaa inta kale maya baynamaa xadiid ibni cumar wagayruhu wagayruhu wagayruhu birafci اlyadayni cinda الrukuuci wacinda rafci minhu wacinda اljuluus min rafci min aljalsa alأulى kulligeed waa mutawaatir wa marka waa ina qofkii o yani daa'iman inuu iska fiiriyaa nin inay jiraan fuqaha balaga bihim الtacasub ilى radd اaxaadiiث الmutawaatira abu xaniifa macduur لأna hadiه اaxaadiiث lam tablغhu faqaala bima balagahu lakin dadkii ka dambeeyey waqad iطalacuu calى kuli hadiه اaxaadiiث ثuma acraduu canha tacasuba liimaamihim calى xisaabi xadiiثi rasuuli الlahi ayb w baab الqراءaةi خلف الإmam وغayri dalik qراءة خلف الإmam لman huwa lلbخaarي waa maطبوع waxaa laga yaaba dad akrisid ina nusac uusan kugu qaadanin asiga dhan ويfriduuna أxaadiiثay haddana ay keli yeelayaan fayجmacuuna طرqha ay jamcinayaan fi kitaabi fi kuتubi mfrada naحو طريq xadيiث qabl العلم وxadيiث الغسل yوم الجمعة وغayri dalika وغayru dalika kaثيir marka kuligeed waxa weeyaan qabd الcilm axaadiiثtiisa waa axaadiiث mashhuura alغusl yوم الجمعة axaadiiثtiisa mutawaatir وغayru dalika وkaثيir min anwaaعi kitaabina hada waxa hadda aan anaga aan fardi u sheegnay qad afraduu axaadiiثahu bاljamci watasniif xataa culumta naftigeeda hadda baabbaabka laga dhigay oo hadda intaan oo abwaab oo dhowr iyo lixdanka baab ah baab kasta xataa qaara ah kitaab ugu alif alaysa mudraj kitaabaa laga alifay gariib lxadiid kitaabaa laga alifay wahaakada marka abwaabtii on aniga sheegay yaa qaar kutub laga dhigi buy afraduu axaadiidahu biljamci watasniif wa calayhi fi kuli dalika tilmiidkii waxaa laga rabaa fi kuli dalika taxiix tasxiixu lqasdi haddana waa soo celi qasadkii inuu hagaajiyo iyo walxadar min qasdi اmukaahara wanaxwih balagana can xamzata bni moxamed alkanani anahu kharaja xadiidan waaxida inuu soo takriijiyey min naxwi miatay ariiqin faacjabahu dalika xadiid buu markuu masaaniidii sunantii musanafaadkii intuu tatabucay laba boqol oo ariiq yaa usoo xasishay markaasuu isla yaabay isaga dhan yani waxweyn inuu qabto fara'aa yaxya bna maciin fi manaamihi fadakara lahu dalika ibnu maciin hurdo ku arku usheega uri xadiidkaasaan laba boqol ariiq aan ka jamci buuri faqaala lahu yaxya wuxuu u yihi akshaa waxaan ka cabsanayaa an yadkula hada taxta alhaakum takaafur inuu soo galo wanaag inuu noqdo iska dhaaf nooc min atafaakur inuu noqdo alhaakum takaafur xataa zurtum lmaqaabira fi axadi dadaa isku qabiilo tirsadeen markaasay dad waxay gaarsiiyeen dadkoodii dhintay xataa inay tirada kusoo darsada oo naxnu akharu minkum cadada lidaliil ana mina fulan fulan fawasala bihim اlamru ilaa an cadduu man maata minhum uma liyaxdar haka digtoonaado an yukrija ila nnaasi dadkii inuu usoo bixiyo maa yusanifuhu waxuu sanifayo ilaa bacda tahdiibihi markuusa hufo iyo wa taxriirihi markuu taxriiriyo macnaha saxo huwa icaadati nabari fiihi iyo wa takriirihi inuu araga ku celiyo waan taaliifka wax saalan ma ah waxaa leeyihi ninka kitaab inta alifo wanasharahu cala annaasi kaanahu yaqulu bilisaani xaali hada caqli fanduruu ilayh kitaab hadaa alifti oo tira hala akriyo inta aniga garaatayga uu leeyahay hadduu qalad iyo iyo tartiib xumo iyo khalad uu ku jiro adiga caqligaada min khilaaliha laga akrisana marka waa inaad markaad moortid boqolaal joor inaad akrisid qabla maa tatbachu ayb walyataqi haka cabsado an yajmaca inuu jamciyo maa lam yataahal baxdu wuxuusan ahal unoqonin liistinaa'i tamratihi tamradiisi inuu gurto waktinaasi faaidati jamcihi jamcigiisa inuu faaidadiisa ou jamcisto kay laa yakuuna xukmuhu xukmigiisan u noqonin maa ruwinaahu can cali bni lmadini waxaadan ahlu ahan waxba haka qorina wy wax sahlan qaala wuxuu uri idaa ra-ayta haddaad aragtid almuxaditha ninka muxadidka awal maa yaktubu alxadiida yajmacu inuu kulminayo xadiida algusli wa xadiida man kadaba faktub calaa qafaahu laa yuflix qoortiisa waxaad ku qortaa inuusan guulaysanayn liannahu laa cilaaqata bayna alxadiidayn waa inay ina cilmigi jiha loo galo inay jirto fawda uma ina hada alkitaaba kitaabkan oo kitaabkiisa ah, muqadimadan madkhalu ilaa hada الsha'n cilmi xadiidka yuu madkal u yahay wa mufsixun mid cadaynayo waa can usuulihi wa furuucihi shaarixun mid haddana sharxaya waa limusalaxaati ahlihi wa maqaasidihim ayib iyo wa muhimaatihim alatii muhimaadko yanqusu lmuxadisu muxadidka uu nusqaamayo biljahli biha inuu ka jaahil noqdo awgeed nuqsaana faaxisha aniga abwaabta aan ku baraya buu kuleeyahay cilmu lxadiid weeyaan hiya madkal ila alxadiid abwaabtan haddaadan oga aadan ogo aadan aqoonsanin siday tahay hadhow cilmxadiidkeed aad ugulubtid waxaa weeyaan naqsi weynaa kugu dhacay fahuwa kitaabkiisaana ujeedaa in shaa allahu jadiiru wuxuu ku haboon yahay bian tuqadama alcinaayatu bihi kitaabkiisu u dardaarmay in mudnaan la siiyo fanas'al اllaha subxaanahu wa tacaala fadlahu alcadiim wa huwa aclam buuri ceeb ma aha qofki inuu kitaabkiisii amaano laysa liyaftakira bihi inamaa liyadula annaasa caleyh ceeb ma aha la yihahda kaas eeb ma soo gelaysa falaa tuzaku anfusakum huwa aclamu man itaqaa salى اllahu waslm calى nabiyina mxamed wa alihi wasaxbihi ajmaciin